lyowmu lilmuddi jucil waacamuu bimakkati wاlxanafi xayثu ra'aa wاlmaaliki fi اlmutlafi wanafyu takhyiirin can اthawri istaqar wanafyuhu fi الsawmi jaءa can zufar wainamaa yadmanuhu bian qatal wazaada nucmaanu damaana maa akal kadaka gayru الshaafici biaklihi يضمن صيد غيره لأجله وكلهم قوم صيدا حيث لم يكن له مشابه من النعم والشرط في قضائه عدلان وقيل يكفي الفذ للنعمان والشافعي يكتفي كأحمد بحكم أصحاب النبي محمد وجاز أن يكون عند ذين جان بعذر أحد العدلين وإن جنى جمع على صيد جزوا جزاء واحد لهذين عزوا والحنفي بمثل ذا الحكم حكم يصد الجمع الحلال في الحرم والظاهري اشترط التعمد لا غيره لكن أتى عن أحمد وأوجبوا في صيد مكة الجزاء وقيل ضده لداود اعتزى ولابن حزم في المدينة وجب والشافعي عنه القضاء بالسلب وهاك أحكاما لأصحاب النبي عن ذو الغزال وعناق الأرنب عن عمر كجفرة اليربوع والكبش للضبوع في المرفوع وعنهم بدنة النعامة والحبر قال الشاة في الحمامة وخص ذا بمكة للحمير وعين الشاة فلم يخير ومن يكون, ومن يكون صيده صغيرا يضمنه لمالك كبيرا والصيد ما نأكله أو ما عدا للأصبحي ما على الناس عدا وضمن النعمان غير كلب وخمسة فواسق وذئب وما ببحر عيشه وبر فالحكم فيه ها هنا للبحر والشافعي يعكسه والكوف احتكم فيه إلى مولده فما ظلم وفي نبات الحرم الجزاء لا لمالك والزرع حله انجلى والحنبلي أحل غير نابت بنفسه وذاك لابن ثابت جزاء الصيد waxaa halkan lagaga hadlayaa ugaadha wixii laga bixinayay markii lagu xadgudbo ixraamka dhexdiisa iyadoo la xarman yahay inay mamnuuc tahay horeynuu soo marnay jazaha ka waajibayana aayadda ayaa sheegtay faman qatalahu minkum mutacamida fajazaau milu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadlin dawaa cadlin minkum hadyan baaliga alkacbati aw kafaaratun طacaamu masaakiin aw cadlu dalika siyaama marka fuqahadii tafaasiishii iyo aayadda fasilkeedii iyo sidii markaa aqwaashii ay ka yidhaahdeen baa halkan lagaga hadlaya wuxuu yidhi khuyira qofka waa la kala dooransiinaya oo takhyiir weeyaan jazahan maxaa la kala dooransiin markaa bayna milihi mili sayd ugaadhaa wixii la midka ahaa inuu bixiyo fi shakli ee kala midka ahaa xagga muuqaalka oo min nacamin nimcooleydiiya xoolihii adhigiyo geeliyo lo-on iyo wa qiimatin lilmili baa la kala dooransiinaya miligaasi qiimihiisii wa maaliku imaam maalik qawama saydan wuxuu qiimaynayaa ugaadha oo wuxuu kala dooransiinayaa bayna milihi fi shakli wa bayna qiimati sayd wacdil bihaa siyaaman waxaad markaa qiimaha bihaadu markaa qiimihiiba unoqonaysa wacdil bihaa iyada ku beeg oo ku jaango siyaaman soonkiina aw cadlu daalika siyaaman aw amaba se acaaman abdili abdil waxaad ku bedeshaa acaaman raashin oo markaa raashin bix wayadmanu alqiimata linnucmaani abuu xaniife raximah llahu tacaala agtiisa qiimaha ayuu damaanaya umma markaa kadibna liyashri ha ku soo iibiyo qiimihii marka qiimatu sayd bay noqon ha ku soo iibiyo qiimihii hadyan neef markaa hadyi noqda aw acaaman ama raashin ha ku soo iibiyo aw yasum ama ha jazaagu nooca uu noqonayo iyo fuqahadu say ugu kala aragti duwan yihiin marka horta waa takhyiir khilaaf yar baa xagga dambe ka iman doona laakiin de aayaddu daahir bay ku tahay in qofka la kala dooransiinayo fajazaau milu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliga alkacba aw kafaaratu acaamu masaakiina aw cadlu daalika marka waa la takhyiirinaya haddaba wixii la kala dooranayay maxay noqonayaan qowl wuxuu leeyahay saddex qodob baa la kala dooranaya neefkaa uu dilay ama xayawaankaa uu dilay neef u dhigma oo muuqaal ahaan u dhow inuu bixiyo oo xaramkii lagu gowraco hadyan baaliq alkacba sida inoo iman doonto iyo in neefkaa ku waajibi lahaa ee u dhigma ugaadhi uu dilay la qiimeeyo marka la qiimeeyana soon loo bedelo ama acaam loo bedelo kaasi markaa isaguna kaasi waa qowl waana se jumhuurku ay qabaan halkaa markaa imaamu maalik raximah llahu tacaala ayuunbaa isagu ku khilaafay shaaficiyadii iyo iyo xanaabiladu ay isku madhab yihiin saddexdooda saasay qabaan waxaa la kala dooranaya waa intaasi waxa weeyaan miligii iyo qiimihii oo ama soon laga dhigayo ama laga dhigayo raashin laga dhigayo laakiin waxaa la qiimeynaya ku kala duway maalikiyadu markaa waxay leedahay waxaa la qiimeynayaa waa ugaadha qolyaha kalena waxay leeyihiin waxaa la qiimeynayaa waxa weeyaan miliga de aayaddu waay tii aw cadlu alika aayaddu waxay ka hadashay fajazau milu man qatala min anacmi yaxkumu bihi dawa cadlin minkum hadyan baaliga alkacbati aw kafaaratu طacaamu masaakiin laakiin aayadda kuma cadda raashinka halka laga keenayo ma miliga qiimihiisa laga keenayaa mise waxaa laga keenayaa ugaadha qiimaheeda laga keenay soonkiina acaamku kusii fadhiya maaliyadu markaa sayidkaa la qiimay hahdeen qolyaha kalena waxay hahdeen maya fajazaau milu maa qatala min anacmi taasaa jazihii horta lagaga khabray milu maa qatala min annacam kaasaa markaa asal noqonay ka la qiimaynayaa markaa kaasuu noqonay xanafiyadu iyagu si kale ay u dhigeen oo waxay yidhaahdeen iyagoo asalkii ka duulayaa damaanka qofku hadduu wax miliya dilo mili baa ku waajiba ma u baabi'iyo haddii wax mutaqawima uu baabi'iyana qiimihiisaa ku waajiba markaa qofkan ugaar buu dilay bay yidhaahdeen ugaadhii uu dilay baa la qiimaynaya horta bilowgaba meel kale ba lama aadi meesha uu ku dilay qiimaha ay ogaadhaasi ka joogto ayaa lasoo saaray kolka qiimihii markaa lasoo saaro ayaa deetana qiimihii ayuu ama neef xoolaa kusoo iibinay neefkii markaa gooyuu noqonaya marka fajazaau milu maa qatala min anacamidan muxuu ka dhigay waxa weeye waa mili lagu soo saaray qiimihii oo miliyada wuxuu ka dhigayaa fajazaau milu maa qatala min annacami waa xaggii qiimaha agga shakliga maaha wuli ugaadhan neefkan la noqonaya ugaadhu xaggii qiimuhuu kala mid yahay ee ugaadhi baa la qiimaynayaa qiimihiisiibaa deetana neef xoolaa lagu soo iibinaya ama raashin lagu soo iibinaya ama soon loo bedelaya xanafigu markaa isagu saas khuyira waxaa la kala dooransiinayaa bayna milihi fi shakli xayawaan la ah xagga shakliga oo min nacamin ancaamtii ka mid a iyo wa qiimatin lilmili miligaa qiimihiisii wa maalikun qawama saydan imaamu maalik isagu saydkuu qiimaynaya markaa abu xaniifa wuu ku waafaqsan yahay in saydka la qiimaynayo laakiin qiimaha asalka ma dhigayo xaniifku qiimahaasu wixii ka hor ah in asal uga wada dhigaya wacdil bihaa siyaaman wacdili yani waxa weeyaan ku jaangoo bihaa bilqiimati qiimahaasaad ku jaangoonaysaa siyaaman siyaam baad markaa ku jaango inaad u bedeli aw acaaman abdili ama raashin baad ku bedeli marka abcan de soonku wuxuu ka soo baxayaa acaamku ka soo baxaya wa yadmanu اlqiimata liلnucmaani qiimaha ayuu damaanaya nucmaan agtiisa uma liyashri kadib ha soo iibiyo sharaadu halkan iminka waa de baacana way noqotaa ishtarana way noqotaa marka iminka halkan ishtaraa baa loo jeeda wala bisa maa sharw bihi anfusahum taasi maa baacuu bihi anfusahum bay ahayd qur-anka inta badan saasay ogamanaysaa saasaanay u badan tahay laakiin shara oo bimacnaa ishtaraaya iyaduna way timaada liyashri markaa waha soo iibiyo hadyan neef markaa hadyi noqda aw acaaman soo iibiyo aw yasum ama ha soom saas yidhahdeen iyagu walyowmu bilmuddayni cindahu cudil walisiwaahu lyowmu lilmuddi jucil iminkana wuxuu ka hadlayaa soonkii iyo raashinkii sida la isugu fadhiisinayo walyowm maalinkii bilmuddayni cindahu cudila cudila waxaa lagu jaangooyo loo u dhigmayaa cindahu cinda alxanafiyi weeyi bilmuddayni laba mud u dhigmayaa maalinkii markaa ugaadhi baa la qiimeeyey markii la qiimeeyey baa la eegaya markaa raashin wixii ay ka noqonayso maalan eh, de qamxigii qamaddigii intii ay ka noqotay baa la arkay laba mud oo kastaba maalin buu ka soomi haduu soonka doorto hadduu raashinka doorto raashinkiibuu soo iibinoo uu bixinaya haddii uu hadigii doontana hadigiibuu soo iibinayaa oo dee gowracaya hadduu soonka doorto marka raashinkii raashinkii baa horta la tegi raashinkii baa la eegi inta kiilooya ay noqotay deetana laba mud oo kastaba nisfu saac kastaba maalin buu ka soomayaa buu leeyay wlyowmu bilmuddayni cindahu cudil walisiwaahu lyowmu lilmuddi jucil cinda siwaahu abuu xaniife hayrkii agtiisa alyowmu maalinkii jucila lilmuddi mudka ayaa loo yeelaya oo maalinkii iyo mud ayaa laysku beegaya oo likulli muddin yowmun wey can kulli muddin yowm mud walba maalin buu ka soomay marka xanafiyadu dee qiyaas fiican bay haystaanoo fidyatuladihi ayaa saddexdii saac ee lixda miskiin la kala siinay ayay waxay haystaan iyadoo markaa saddex maalmoodna lagama saddex maalmoodna la soomaya ama saddex saac baa la bixinaya markaa maalintii saac bay u dhigmaysa soo ma de markaa aan saac laga dhigaynin la aqala in markaa waxa weya nus un laga dhigo ba nisfu saac laga dhigo laakiin mud in laga dhigo oo maalinkii ee saaci uu afar maalmood noqdo waa sii fog yahay bay iyagu leeyihi jumhuurkuna waxay ka eegayaan fidyadii soonka ramadaanta qofkii aan maalinta soomi karayn fidyuu bixinay fidyadu bixinayna maalintii waxay noqonaysay mud cindahu waana wixii ugu yaraay wax lagu quudinayay bay yidhahdeen markaa soon maalin maalin soonkeed iyo mud baa isu dhigma halkanna waa sidii oo kale walyowmu bilmuddayni cindahu cudil walisiwaahu lyowmu lilmuddi jucil dee markaa qofkii gorayo dilay haddii xaggii jumhuurka la raaco oo neef geela la yidhahdo baa kugu waajibay neefkii geel ahaa haddii loo qiimeeyo noqon ilaa kun doolar mudee malaha noqonaya marka weliba maka la joogo inuu kasii mataaba dhici karta marka haddana raashin loo bedelo inu beriisna u bedelno dee waxaan malaynayaa inu boqolkii doolarba malaha laba gadbood iyo laba gadbood ma waa ka badan yahay xataa marka dee qofkaasi waxay noqonaysaa sanawaad inuu soomo ilaan marka la yidhahdo mud walba yacni waxa weeyaan waa nuskiyo iyo wax yar weeyaan mudkiiba maalin kastoo wax aada u fara badan bay noqon marka cidina dee dooran mayso min raxmat illahi in arrintu ay takyiir tahayo dee waa qofkii isagu doorta wuxuu yihi waacamuu bimakati wاlxanafi xayu ra'aa wاlmaliki fi lmutlafi raashinka halkee lagu bixinayaa buu ka hadlaya hadda haddii raashinka la doorto raashinkii halkee lagu bixinayo wa acamuu bimakatin maka ayay raashinkii ku bixinayaan wاlxanafi xayu ra'aa xanafigu isagu wuxuu ku bixinayaa meel alliyaalo meeshii uu qofku doorto kii xanafiga meeshuu isagu doorto ayuu ku bixin walmaaliki fi lmutlafi maalikigii isaguna wuxuu ku bixinayaa meeshii uu wax ku dilay makaanulitlaafki marka hadyigii aayaddaa sheegtayoo hadyan baaliq alkacbaba kacbada gaala hadyigii markaa kacbadaa la geynaya isaga laakiin raashinkii xaggaa lagu xinaya soonkana soonkuna meel male ilaan cid ka faa'iidaysaa ma jirta soonkaaga adigu cibaado kugu kuu gaaro wey marka ayaa la ysku qabtay halkeen raashinkan lagu bixinayo xanafiyadu waxay yidhahdeen meel looma sheegin kol haddaan meel loo sheegin meel alla meesha la doonaa lagu bixin kara shaaficiyadu iyo xanaabiladu waxay yidhaahdeen waxyaalihii ixraamka ku waajiba kacbadaa la geeya oo waa inta badan markay dhiig noqoto dhiiggii waata halkaa lagu qalayo waa si ay masaakiinta xaramka uga faa'iidaystaan icaamkii markaa hadyigiibuu u dhow yahay oo masaakiintii xaramka ayuu wax ugu filan yahay markaa acaamkiina wuxuu noqonayaa limasaakiin اxaram halkaasaa lagu bixinaya qiyaasan cala اlhadyi maalikiyaduna waxay yidhaahdeen meeshaa wax lagu dilay baa ugu awlaysan mar haddii meel usoo aroortay aanay jirin halkaa makaanul itlaafka ah masaakiintii ku sugnayd ayaa ugu awlaysan in la siiyo raashinkaasoo iyagaa la wanafyu takhyiirin can اthawri istaqar wanafyuhu fi الsawmi jaءa can zufar wanafyu takhyiirin takhyiirka in meeshan dooransiinta la anfiyo oo la yidhaahdo way tartiibsan tahay oo sidaa aayadda loo kala sheegay baa loo kala horreysiinaya oo hadyigaa horeynaya haddii la waayana acaam haddii kalena siyaam sufyaan athawri raxmat ullaahi calayhi ayaa laga soo guuriyo madhabkiisa saasaa lagu sheegay laakiin de aayaddu aw bay isugu cadaftay habe xarafka aw wuxuu keensanayaa takhyiir wa nafyuhu fi sawmi jaaa can zufar zufar ibnulhudayr isaga waxaa ka yimid in soonku aanu takhyiirka ku jirin ee takhyiirka labada kaluni ay ku jiraan hadyigii iyo icaamkii haddii labadaa uu kari waayo ayuu soonka usoo gudbayaa ayaa markaa zufar isagana laga sheegay markaa malaha labadii dee mutacadiga ahaaye dadka wax ugu filla ayuu yihi hala horreysiiyo wa inamaa yadmanuhu bian qatal wasaada nucmaanu damaana maa akal wa inamaa yadmanuhu qofka haddaba saydkan wuxuu ku damaanayaa un bian qatala biqatlihi lahu dilidda uu dilay ayuu ku damaanayaa laa biaklihi cinda aljumhuur inuu neefkan dilay buu ku damaanayaa inuu wax ka cunay kuma damaano oo dee aayaddu qatligii unbay ka hadashay wazaada nucmaanu damaana maa akal nucmaan isagu wuxuu soo kordhiyey in la damaano inuu damaano wixii uu cunayna oo neefkiisaas loo dila haddii uu cuno ama ku kalaba cuno muxrim kalaba uu cuno damaan baa lagu leeyay intaa aada cuntay haddana qiimaheedii baa lagugu yeelanaya waayo waxay leeyihiin maqsuudkuba akligu ahaaba dilidda un ma ahayn waxaan saydulberiga loo xarimayaa waa ay dadkii unadgeeda aan loo cunin ille waxaa loo dilaya waa in la cuneen marka halkii loo socdayba waa akliga bay yidhaahdeen marka haddii qofkii uu cuno wixii dhammaaya waxaan ba loo diidanaa qatligu wasiiluun buu ah marka waa laga doonaya qof kasta oo wax ka cunay inuu damaano intaa uu cunay oo marka wixii ay qiimo yeelanaysay uu bixiyo ayaa lagu yeelanayaa buui kadaaka hayru shaafici biaklihi yadmanu sayda hayrihi kadaaka hayru shaafici wixii aan shaafici ahayn yadmanu wuu damaani biaklihi cunidda uu cunay buu ku damaani sayda hayrihi ugaadh cid kale oo qof xalaal oon muxrim ahayn ugaadha uu markaa waxa weeyaan maalan soo ugaadhsaday ee liajlihi kan daraaddi uu soo ugaadhsaday haddii qof xalaal ah oo isaga aan damaanba adiga daraaddaa u soo oo ugaadhu soo dilo adigiina muxrim aad tahay haddaad cunto ila waa lagu soo yidhaha cunin xanafiyadun baa ogolay qolyaha kale may ogolayn haddii aad cunto waxay yidhaahdeen de isagii waa xalaal oo bannaan laguma leh ilan muxrimba maahe adigii markaa soo maarata cunay ayaa markaa maxduurkii uu markaa ku dhacayaa oo ku qabanayaa adigaa markaa damaanaya saasay yidhaahdeen maalikiyadii iyo iyo xanaabiladii xanafiyadii markaa way waafaqayaan lakin xanafiyadu halkan ka waa ka xaaraanba ma laha wuu cunayaa bay leeyiin shaafici isagoo halkiisii horu taagan yahayo akli meeshan waxba laguma damaano ee waxaa wax lagu damaanayaa waa dilidda wa qawama saydan xaysu lam yakun lahu mushaabihun min annacam wa dhammaan fuqahadu qawama saydan ugaa dhacayay qiimaynaya xaysu lam yakun lahu haddii aanu lahayn mushaabihun wax u eg oo min anacami xoolihii xoolihii wax uga egay wax u egiba haddaanu ku jirin waxaan la dilay markaa dee mili la qiimeeyaa meeshii la yaalo ila waa kii yidhi khuyira bayna fi shakli milihi fi shakli wax muuqaal ahaan u eg wax xayawaan muuqaal ahaan u egiba aanu jirin waa saydun hayru milihin baa la odhanaya waa sayd aan mili ahayn marka halkan halkii xanafiyada la isugu wada imanaya xanafiyadiibaa markaa halkan la isugu wada imanaya ugaadhi unbaa la qiimayn goobtaa lagu dilay qiimaha ay ka joogto ayaa lagu qiimayn kadibna markaa qiimahaasi ayaa eh, ama acaam loo bedeli ama siyaam xanafiyada agtoodana dee saddexdiiba way furayi laakiin qoladan kale labadaasunbaa ufura wsharطu fii qadaa'ihi cadlaani waxa shardiga haddaba xukunka la xukumayo ugaadhan damaankeeda waxa u shardiya laba garsoore laba qof oo cuduul ah oo ahlu cilmiya ah, ahlu khibrana ah oo xayawaanka yaqaan oo qiimayn karaya oo waxa isu kala garanaya ayaa xukumaya yaxkumu bihi dawa cadlin minkum wa qiila yakfi lfadu linucmaani waa qiil qiil baa wuxuu odhanayaa abu xaniife raximah اllahu tacaala waxa ugu filan hal qof oo xukma waayo waxaan waa waa garsoor weeyi garsoorkana dee hal qaadi baa ku filan shahaado maaha marka bacdu asxaabihi baa sidaa yidhi bacdu asxaabi abi xaniifa baa sidaa yidhi laakiin ma aha xataa riwaayo abu xaniife laga soo warinaya ma aha waa bacdu alxanafiya musanifiintii xanafiyada qaarkoodna markaa way kaasay ayay qaateen laakiin eh, riwaaya abu xaniife laga soo wariyena ma aha madhabkana ma aha maxaa yeelay dee naskii bay khilaafsan tahayba xukun arrintani ha ahaato laakiin aayaddiibaa laba qof eh, inay xukumaan tilmaanta marka laa qiyaasa maarti maca anas ama la ijtihaada maca anas washaaficiyu yaktafii ka axmadi bixukmi asxaabi nabi muxamed waxyaalihii ay saxaabadu xukumeen markay mar dambe haddana dhacaan ma xukunkii saxaabada unbaa lagu kaaftoomaya mise dhacdo kastaaba waxay u baahan tahay laba garsoore halkaana fuqaadu ay ku kala tegeeno washaafici imaam shaafici yaktafii wuxuu ku kaaftoomayaa ka axmedi xaalu axmed la mid yahay bixukmi asxaabi nabi muxamedin sala allahu calayh waali wasalam asxaabtii nabi maxamed wixii ay xukumeen xayawaankii ay xukumeen ay kaasaa lamida yidhaahdeen khalaas yaxkumu bihi dawaa cadlinti waa u dhaclitaa wax kaloo uma baahno dadkii dadka ugu cilmi badnaa ugu faham badnaa ayaa xukumay aayadduna waxay tihi laba qof baa xukumaya dee labadii qof way xukumeenba markaa xukun kale loogu noqon maayo ayay leeyihiin shaaficiyada iyo xanaabilada qolyahan kalena waxay leeyihiin may waa loogu noqonaya oo hadday dad dambaba xukumeen taabiciinta kuwii ay xukumeen so mar kastoo haddana ay dhacdo laba qof loo loo baahan maayo ha waa loo baahanaya de waa saasoo kale bay yidhaahdeeno saxaabadu kuwii ay xukumeenna laguma kaaftoomaya dhacdo kasta marka ay dhacdo laabudda min xukmi cadlayni fii kulli waaqica waaqica kastaaba waxay u baahan tahay laba cadli bay u baahan tahay bay yidhahdeen lakiin waynu arki bay soo reebayaan wuxuu yihi wajaaza waxa banaan an yakuuna inuu noqdo cinda dayni labadan agtooda waa shaafici iyo axmed jaanin ninkii dhibka geystee xayawaanka dilay bicudurin laakiin cudurdaar ku dilay axad alcadlayni labada meeshan wax xukumaya inuu mid ahaan noqdo isagaana la xukumaya oo dee maaragtay waxwaan damaankii lagu xukumaya marka meeshan waxay leeyihiin ma aha yani xukunkii garnaqa ahaa maaha buu leey dee qofku naftiisa waxba uma xukumi jirin e meeshan waa nooc iftaa ahoo xukunkii shareecada ayuunbaa la bayaaninaya haddii markaa qofkan uu cadli yahay jinaayadan uu geystana ay cudurdaar ulahaayo aanu faasiq ku noqonin ilan hadduuna cudurdaar lahayn faasiq buu noqonaya isagii baa noqonaya de mid markaa dembiilaah oo fisqibaabay keensanaysaa cudurdaar buu ulahaa dilidda uu dilay xayawaankan markaa de inuu ka fatwoodo wax laga fatwoonaye waa imanka waa waxa weeyaan way way bannaanaanaysaa maalikiyadii iyo xanafiyadii sidii garsoorkii caadiga habay ku socdeenoo dee suuragal maaha qofku inuu xakamna noqdo khasmina uu noqdo suuragal ma aha bay wajaaza an yakuuna cinda dayni jaanin qofkii yani dhibka geystay ee bicudurin cudurdaar ku geystay axadal cadlayna inuu noqdo ayaa bannaan wain janaa jamcun kooxi haddii ay jinaayo geysato calaa saydin ugaan ay u geysato jazaw way kafaara gudayaan way bixinayaan jazaaa waaxidin sidii markaa waxa weeyaan hal qof haddii uu dili lahaa intii uu bixin lahaa ayuunbay isla bixinayaan oy qaybsanayaan lihaadayni casaw labadan ayay xukunkaa la sheegay u tiiriyeen waa labadan shaafici iyo axmed hadday markaa qaar isla dilaan xayawaan laba qof iyo wax ka badan hadday isla dilaan oo sidaa uu ku dhinto maxay bixinayaan dee xayawaankaas ayay maaratay magdhowgiisii baa waajibay markaa way qaybsanayaan bedelulmutlafkii way qaybsanayaan qolyihii kale maxay leeyihiin maalikiyadii iyo iyo xanaabil iyo eh, xanafiyadii waxay leeyihiin mid kastaba jazo kaamila lagu leeyihi xayawaankii qiimihiisoo kale mid kasta lagu leeyay waayo mid kastaaba xayawaankani ictadaa calayh xataa maata markaa ma qaybsanayaane mid walba magdhow dhamaystiran baa lagu yeelanaya wain janaa jamcun calaa saydin jazaw jazaaa waaxidin lihaadayni cazaw labadan ayay u tiiriyeen waa shaaficiyadii iyo xanaabiladii wlxanafi xanafigii bimili da lxukmi xakam xukunkaasoo kale ayuu xukumay in yasid iljamcu alxalaalu fi lxaram haddii koox xalaal ah yacni aan muxrimiin ahayn ay xaramka dhexdiisa ugaar ku dilaan xaramka dhexdiisa hadday ugaar ku dilaan jazaha ay bixinayaan jazaha baa dee ka waajibaya ugaadha xaramka lagu dhex dila saan arki doono inoo soo socota markaa wuxuu yidhi way qaybsanayaan oo tan iyo tii hore maxaa u dhaxeeya tii hore waxay leeyihiin mid waliba ixraamkiisii gaarka ahaabuu ku tacadiyey oo jinaayo ka gala marka laakiin xaramka uunbaa jinaayo laga wada galay ilan iyagu muxrimiin ma aha mid walbana ixraam maarata u gaarahoo ka kale kaga duuma jiro marka markii iyagu ay muxrimiin yihiin mid walba waxay ka dhigayaan in ixraam gaaroo de isagu markaa xarmanaa uu jinaayo ka galay laakiin markan jamciga markaa xalaashay ay qofkan dileen waxaan jeeda ay xayawaankan dileen waxa ay jinaayo ka galeen un buu leeyahay xaramkii markaa ugaadhii way qaybsanayaan buu yidhi wاlxanafi bimili da lxukmi xakam in yasid iljamcu alxalaalu fi اlxaram wالظaahiriyu اshtarطa الtacamuda laa gayruhu lakin ataa can axmada wاظaahiriyu aahirigii ishtarada wuxuu shardiyayaa atacamuda ukas in loo kaso laa hayruhu laakiin ayrkii ma hardiya jumhuurkii ma shardiyaya laakiin ataa can axmeda waa riwaayo axmed laga soo wariyey in tacamud la shardiyayo yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum waman qatalahu minkum mutacamidan baa aayaddu ku sugan mutacamidan fajazaau milu maa qatala min annacam marka jumhuurku waxay leeyihin mutacamidanta halkan la sheegay waa lilhaalibi waa sida badan oo ma aha qayd markaa mafhuumla ma ah saasay jumhuurku leeyihi zuhri baa wuxuu yidhi wajaba aljazaau cala almutacamidi bilkitaabi ama bilaaya wa calaa gayrihi bisunna lakiin dee sunnada uu sheegayaa waa uun qiyaas iyo arrimo noocaase xadiid soo aroorayoo hayru lmutacamidkii waa ku waajibayaan ma hayn laakiin jumhuurku maxay ka eegayaan waxay eegayaan usuushii shariicada oo baabkan jinaayaadka iyo damaanka tacamud iyo hayru tacamud waa isaga mid xagga magdhowga waxa la magdhabayo baabu damaan lama eego ma mutacamid baa qofkani mise mutacamid ma ah markay baabu damaan la joogo lama eego marka waxay leeyihiin asalkaasaa la waafajinaya sidaa daraaddeed ama mutacamid ha noqdo ama yaanu noqonin waa lagu yeelanayaa jazaa'i laakiin da daahiradu aayaddaasi markaa ayay kudh mutacamidantay ku dhegayaan waa meelaha de markaa fiqhigu maaha un in daahirka raaciddiisu wax iska sahlan weeyaan laakiin aad fahamtad meesha daahirka la raacaya iyo meesha aan daahirka la raacayn waa halkaa fiqhigu والظاهري اشترط التعمد لا غيره لكن أتى عن أحمد حق السلف كنا حفلها سعيد بن جبير بالغ الشيء وأوجبوا في صيد مكة الجزاء وأوجبوا فقادي وحي واجبيين في صيد مكة مكة وقال لي وحي كواجبيين الجزاء جزاء آيض أي شيء لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم جزاها سوكره iyo bamaankaasi hadii ugaadhii maka la dilo yani xaramka makaa loo jeeda way ka waajibaysaa oo jazahaasoo kale ayaa waajibay saasay markaa fuqahadii leeyihin wa qiila waxaa la yidhi diduhu kaa didkiisu inaan waxba ka waajibayna ayaa ictazaa u nisbo sheegtay lidaawuuda daawuud aldaahiri ibna rushdi wadaadkii kitaabkan la nadminaya lahaa baa daahiriyada u nisbeeyey inay qabaan ugaadha maka ama xaramka haddii qof aan muxrim ahayn uu dilo inuu dambaabay laakiin wax jazaa aan lagu lahayn saasuu u nisbeeyey laakiin cid kale oo u nisbaynaysa ma hayno xataa ibnu xasm kitaabkiisa muxallaha wuu sheegayaa in jazihii waajibayana uu sheegayaa wax khilaafana ma sheegayo laa can asxaabihi walaa can hayrihi daahiriyadii iyo keyrkood togna kama sheegayo wax khilaaf saase markaa waqiila waxaa la yihi diduhu lidaawuud actaza daawuud cagsigiisaa u suganna waa la yihi ibni rushd baa yidhi cid kale oo uga horeysay oo arintaasi marka waxa weyaan khilaafka daahiriyada halkaa ku sheegtay ma hayno de ciddii ugu mudnaydee sheegi lahaydna waa ibnu xasm isagiina mana sheegin jazihii inuu waajibayana wuu sheegay marka de isagu daahiri baabuu ahaaye ayadduna muxrimiintii bay ka hadashay wuxuu leeya qofku hadduu xaramka joogo muxrim baa la yidhaahdaa oo af carabi ahaan acraqa zaydun ay dakhala alciraaqa wa anjada ay dakhala najda wa axrama ay dakhala alxarama marka qofku hadduu xaramkaba galo axramo waa loodhan lagu muxrimna waa loodhanaya marka laa taqtulu sayda wa antum xurum waxa soo wada gelaya buu leeyahay markaa kii xaramka uun jooga ee aan muxrimba ahayn iyo kii muxrimka ahaa labadiiba way soo gelayaa buuli isagu ma qiyaas qaadanayo jumhuurku lakiin waa qiyaas qaadanaya marka haddii adigoo gaadhi wata haddaad xamaamkii maka isku jeedo jaza waa kugu waajibayn ilan mutacamidkiina waa aan la shardiyina jumhuurkii ma shardeey walibni xasmin fi lmadiinati wajab washaafici canhu lqadaau bisalad wawajaba wuu waajibayaa jazihi fi lmadiinati madiine marka la joogo xaramkii madiina libni xasmin ibni xasmi agtiisa wuu waajibayaa jazihi oo sidii jazihii maaratay makaba ka waajibi lahaay oo kale ayaa xaramkii madiinana ka waajibaya buu leeyay markaa ma qiyaaskiiba may halkii unbu haddana gelinay laa taqtulu sayda wa antum xurum markaa kol haddaad madiine ku jirtana waxaa tahay buu leeyahay xurumkaasaad soo gelaysaa buu leeyahy laakiin jumhuurku ma qabaan washaafici canhu lqadaau bisalam shaafici waxaa isaga qadiimkiisii weeyaan waxaa laga soo wariyey alqadaau bisalami bisalabi almuctadi cala asayb in markaa waxa weeyaan la furto qofkaa ugaadha ku xadgudbay oo wixii aad kala bixi karaysa aad kala baxdo waxa uu wato aad ka qaadato salabkii haniimada qofka laga qaadan jiray oo kale qofkaad aragtay isagoo xaramkii madiina ka dhex ugaarhsanaya intood qabatay inaad wuxuu haystaba ka qaadato ayaa ay noqonaysaa jazihiisuu noqonaya xadiiskii baa dee soo arooray laakiin jamaahiirtu ma qabaan xadiid kale oo markaa caaridaysana waa la hayaa yaa abaa cumayr maa facala nuqayru ka mid yahay dee shimbir yar buu haystay muu odhan in nebigu calayhi salaatu wasalaam iska sii daa marka ugaadheedii in la ugaadhsado lama ogola oo jumhuurku way diidayaan marka xanafiyada laga soo reebo xanafiyadu waxay leeyiin iyagu maba ahaba xaramba mahmidi xaramku waa maka un laa xarama fi lmadiinati xadiidka laftiisana way deliishanayaan ya aba cumayr maa facala nuqayr laakiin qolyaha kale way leeyihin xaram bay leedahay madiine oo dee xadiidkii baa ku asaxay laakiin ugaadheeda iyo wixii dhibaato la geysto waxba kama waajibaya wahaaka axkaama liasxaabi اnebi waxaad haddaba qabsataa buu yihi axkaam ay saxaabadii nebigu alayhi salaatu wasalaam xukumeen de markaa waxay anfacaysaa shaaficiyadii iyo xanaabiladii canzu lghazaali wa canaaqu اlarnabi can cumarin canzu lghazaal deeradii iri laga bixiyo wa canaaqu larnabi iyo bakaylaha ceesaantiisii can cumarin bay labadaas ka sugnaadeen cumar bay ka soo canaaq waa waa ceesahan ama de waa neef maaragtay waa ri aan weli maaragtay sanad gaadhin ayaa canaaq la yidhahda canzila markii ri caadiyata ka jafrat اlyarbuuci iyadoo markaa ay laba mid tahay waxartii laga bixinayey yarbuuc ama tigta baashan la yidhaahdo iyadana yarbuuc jafra ayaa cumar radia tacaala canhu inuu ka xukumay ay soo aroortay jafraduna waa waxarta afar bilood iyo meelahaa jirta wاlkabshu lidabuci fi lmarfuuci wanku wuxuu sugnaaday isaguna waraabihii dabucii waraabahaasi isagana waxaa laga bixinayaa kabshi baa laga bixinayaa oo dee waa sayd inoo iman doonaa insha allahu tacaala adcimadu inoogu iman doona waraabaha in ugaadha lagu tirinayo marka wan baa laga bixinaya iyaduna fil marfuuci xadiid marfuuca ayaaba ku sugnaadayo uu ku soo arooray in laga bixinayo wa canhumu saxaabadii waxaa ka sugan oo ka soo aroortay badanatu annacaama gorayada neefkii geela ahaa ee laga bixinayey jamc markaa saxaabadii ka mida ah iyo cali iyo zayd ibni haabit ayay ka soo aroortay waalxabru qaala shaatu fi lxamaama ibn cabaas wuxuu yidhi neef adya baa laga bixinayaa amaamad xamaamkii shimbirkan xamaamka waxaa laga bixinayaa neef ariya markii xabad xamaama uu qofku dilo keligiina ma aha e, saxaabo markaa e, tiro ah ayaa arintaasi xukuntay ibn cabaas iyo cumaan iyabaa ka mid ah sidaa daraaddeed maalikiyadu tan way qaateen laakiin waxay ku khaas yeeleen waa kan wakhusa daa bimakati lilximyari maalik agtiisa e, neefka ariga ah ama laxda iyo waxaa lamidkaa laga bixinayo xamaamka makay u gaartahay marka hadda waynagii lahayn wax xaggii shakliga ugala mida baa la bixinayaa dee neef adrihina shimbirtaa yaree xamaamka farqi weyn baa dee udhaxeeya soo maha dee malaha bakaylahaaba ka weyn intuu ka weyn bakaylaha ka weyn haddana bakaylihii canaaq baa laga xukmee maaratay neef weyn lagama xukumin marka waa axkaamtan saxaabada oo saxaabadaasana xukuntay waxaanay eegeen baa laleeyahay xaggii cabitaanka sidii xoolaha maarata arig iyo waxan wax cabayeen ayaa xamaamku wax u cabaa biyaha u cabaabaalayi sidii eh, shimbiraha kale uma cabo halkaasay markaa ka fiiriye wahusa daa bimakati lilximyari maalikiyad markaa iyagu waxay leeyihiin saxaabadu markay sana xukumeen waxay u badan tahay in meeshan ay nas hayeen markaa deetana xamaamkii markaa maka ayuunbu arintaasi uu maalikigu u xukumay weliba wacayana shaata neefkaa adhiga ah wuu tacyiininayaa oo falam yukhayiri takhyiir ma gelinayo halkii lalahaa ama neefka ha la gowraco ama qiimihiisa ha la keeno oo raashin ha lagu soo iibiyo ama ha la soomo wixii o dhan ma jiraan saxaabadii mar hadday shaate ka xukumeen xamaamadii meeshan waxbaa jira waa arrin markaa halkan u gaara wax kale oo markaa ka gudayaan ma jiraan buu leya waa in shaantadaa la bixi waman yakuunu sayduhu sagiira qofka ugaadha uu ay tahay neef yar xayawaan yar sida markaa de deera dhalahoo kale yadmaruhu limaalikin kabiira maalik agtiisa wuxuu damaanayaa sidii neefku inoo kale uu damaanayo gorayadii yarayd neefkeeloo caadiya lagu damaanay haddii markii dee maaragtay xakameynkai ay xukumaan saasoo kale waxyaalaha kale oo dhan waxaan yar lama eegayo oo neef yar oo markaa bahimatulanaamkiya lama keenay neef weyn baa la keenaya wixii lagu xukumaa wuxuu ihi wasaydu maa naakulu laakiin qolyihii kale dee waxay leeyihin kii weynaana ku baa lagu damaani kii dhaxana ku dhaxaa lagu damaani kii yaraana ku yar baa lagu damaani wasaydu maa na'kuluhu ugaadhu waa waxa aynu cunayno iminkana waxaa laga hadlayaa maxaa ugaadh ah waxaan aan la dilayn ee laynoo diidayaa wahl waa maxay waa wixii ma'kuula wixii xayawaan la cuno ah ee berrigaa ku nool ee aan insi ahayn ee duurjooga ah weeyaan aw ama waxa weeye maa cadaa wixii ka soo haray maa cala cadaa wixii dadka weeraraya ee dadka ku soo xadgudba wixii ka soo haray ayaa ugaar ah lil lilasbaxiyi cinda alasbaxi imaam maalik agtiisa imaam maalik isagu muxuu leeyahay ugaadhan laynoo diidaye laleeyahay laa taqtulu sayda wa antum xurum waa xayawaankaa duur oo dhan wax alliyaalo wixii aan bani aadanka ku soo sida libaaxi iyo shabeelka kuwa markaad ka reebto waa weynaa markaad ka tagto wixii kale bani aadamka aan dhib u geysanaynin oo dhan baa waxay soo gelayaan eh. saydka xaaraanta ah ee haddii markaa dhib loo geysto la damaanayo isagu markaa saasuu leeyahay oo markaa xayawaanaadka maaragtay aan mustanaska ahayn oo dhanba uu soo gelinaya marka sibaacdii weliba waaweynayd ee xoogga roonayd laga reebo oo sibaacdii yaryar ataa wey dee waxay u noqonaysaa sayd bay agtiisa ka noqonaysa abu xaniifa isna ku ka agdhowo wadamana nucmaanu nucmaan wuxuu markaa damaan ka xukumay hayra kalbin wixii aan ahayn ay wa khamsatin fawaasiqi iyo shantii fawaasiqda ahaa wa di'bi iyo yey intaa ah, wax alla wixii aan ahayn libaaxii baa soo gelaya shabeelkii baa u soo gelaya isagu waxyaalahaasoo dhan markaa xayawaankii berriga ahaayoo dhan markaa xurima calaykum saydu lberi wa xayawaan lberi alxayawaan alberi xayawaankii beriga ahaay oo dhan marka laga reebo intaas aygii oo de isagu nooc markaa istinaasa leh iyo fawaasikdan oo laysu ogolaa in markaa waxa weeyaan la dilo fi lxilli wa fi lxaram wuxuu markaa raaciyey dibigaa yeygaasi isagana markaa inuu aygii u dhow yahay oo isu eg yihiinoo mararka qaarkoodna kelbi lagu ilaaqi karo xaggaasay markaa isagana ay ka fiiriyeen marka halkii hore maxaa kuugu hadhay xanaabilo iyo shaaficiya halkii hore kugu hadhay wasaydu maa naakuluhoodii cidda qabtaa waxay noqotay alxanaabila washaaficiya waxay leeyihiin waa wixii laban waxaasa ugaadh loo yaqaano laakiin wax aan ma'kuulba ahayn oo xaaraan ah muxaramulakliya dabcan maalikiyada marka way nayman doontaa maalikiyadii de wixii ka xaaraanta habaaba yarba oo xataa sibaacdii iyo waxyaalaha inagu marka maan iyagu wixii ayna cunayn baaba koobanba waxaan badankooda waa makruuhaad unbaaba ka dhigayaan muxaramaad ba ka dhigi maayaan markaa eh, dhinacaa markaad ka eegto de aba laisku dhadhawaanaya eh, iyagaaba markaa ka khaas noqonayo iyagu xataa kuwa ay ay ogol yihiin in la cuno ayay ka reebeen meesha oo yidhaahdeen markaa ma gelay xanafiyaduna xayawaankii beriga ahaay oo dhan ayay xukunkan siinayaan iyagu wax badan ma ogola oo sidan jumhuurka wax badanoo la xarima iyaguna way xarimayaan laakiin haddana sayduulberigaasi xayawaanulberi bay markaa ka dhigeen intaasi ka soo reebay wmaa bibaxrin cayshuhu wabarii falxukmu fiihi haahunaa lilbaxri washaaficiyi yaxkisu wاlkuufi ixtakam fiihi ilaa mawlidihi famaa alab wamaa cayshuhu bibaxrin waberi wixii noloshiisu ahayd bad iyo beriba ee labadaba ku wada noolaa sida yaxaaskii wixii lamidka ahaa falxukmu fiihi haahunaa lilbaxri halkan xukunku wuxuu u dhacayaa badiba ayaa la raacinaya oo xayawaankii baxriga ahaa ayaa la raacinaya macnaheedu waa maxay haddii la dilo waxba ka waajibi maayaan marka haahunaa markuu kuleeya yani kama hadlaya nabigu kule imika xaggii cunitaankii iyo ma la cunaya mise lama cunaya idinka hadlimayn mayno laakiin xaggii magdhowgii marka halkan la joogo waxaad raacisaa xayawaankii baxriga ahaae waxaad tiraahdaa alaslu baraa'atu dimma mar hadii laga shakiyey waxan magdhow miyuu ka waajibi mise kama waajibi baraa'atu dimada qaado washaaficiy yackisu shaaficigu wuu cagseeya oo isagu wuxuu leeyahay alxukmu fiihi lilberi ixtiyaaan waa min baab alixtiyaad oo dee waxaa laga shakiyey waxaani jaze ma waajibinayaa mise ma waajibinayo markaa kol haddii berrigiina uu nolol ku leeyahay saydulberrigiina la yidhi waa markaasi waxa weeyaan xaaraan waxaad samaynaysaa waxaad siinaysaa xukunkii berrigaad siinaysaa saasa markaa shaaficiyada ay odhanayaan laakiin xaggii cunidda hadhow toole si kale odhan doonaan maya ha hadda waa berri sow ma aha berigiibay markaa ka xukumeen markaa waxay keensanaysaa waa la cuni karaabaa ka dhalanaya soo ma ilin wasaydu maa naakuluhu bay qabeen haddana marka adcimada la gaaro waa la cunayaa ma odhanaya barmaa'igii waxay u badan yihiin inaan la cunayn shaaficiyadu washaafici yackisu walkuufiyi xanafigii markaa halkan baa weli masaladin baa lagu jiraaye ixtakama fiihi wuxuu u xukun raadsaday marka halkan la joogo berrigii barmaa'igii marka la joogo ilaa mawlidihi halkuu ku dhashuu eegaya halkuu isku ku dhasho ayuu eegayaa de malaha yaxaasku waxaan filayaa ku dhalaa soo ma meeshaasuu ku aasaayo haddana marka wixii berriga ku dhashaana waa berri buu leeyahay wixii badda is maarata ku dhashaana wuxuu noqonayaa baxri buu noqonaya marka xaggii dhasha ayuu ka egay famaa dalama muu xadgudbin hadde waxa weeyaan si fiican ayuu u dhigay markuu yidhi halkuu ku dhashay ayuu dee qofkaasi jinsiyadeeda leeyahy wa fii nabaati alxarami aljazaau laa limaalikin wazarcu xiluhu njala wاlxambali axala gayra naabiti binafsihi wadaka libni haabiti wuxuu yidhi wa fii nabaati alxarami geedihii xaramka ku yaalay aljazaau baa ka waajibay magdhow baa ka waajibay laa limaalikin laa cinda maalikin maalik agtiisa isaga maya waxba ka waajibi maayaan waa xaaraan laakiin waxba ka waajibi maayaan oo qiyaaskii isagu halkaa muu sii gaadhsiin wazarcu wixii dalaga ahaa ee bani aadamku uu beerinaya ee dee xubuubkiiyo wixii lamidka ahaaya xilluhu kaa inuu xalaal yahay injala mid muuqatay weeyaan haddaad markaa waxa weeyaan galley iyo wax ka beerto maka taa inaad goosanayso ood guranayso dee iyada hadal kama taagna geedihii la cunayey laga beero waa la yska goosanaya taa cidinama diidayso wاlxambali axalla gayra naabitin binafsihi kii iskii isaga baxay haddaba haddii maaragtay gelay ay iska baxday ama eh, geedo kaleoo geedihii la cunayay uu iska baxo eh, markaa midhaha yeelanaya kaa iskii u baxay axalla hayra naabitin binafsihi wlxambali axalla hayra naabitin binafsihi kii markaa waxa weeyaan iskii u baxay wixii aan ahayn ee zarciga ahaa weyn wuu xalaalaynaya marka halkan markaa dee waxaad moodaa lafdiga waxbaa ka yarsiya annaabit binafsihi baa laga hadlaya ashajar aladi yastanbituhu alaadamiyu kii markaa bani aadamku uu beeranayay ee laakiin markiisa hore sidiisa isaga bixi jiray ma aha markaa zarcigii maaha geedihii caadiga ahaa ee galoolkii iyo wixii lamidka ahaa ee marka hore sidooda isaga bixi jiray haddii bani aadamku uu beero taasaa markaa laga hadlaya markaa lafdigu ma ku fadhiisanaya walxambali axalla hayra naabitin binafsihi a ku fadhiisan karay xalla hayra naabitin mid aan iskii u bixin buu xalaaleeyey soo ma marka waa mid la beeray geedkii la beeray ee aan zarciga ahayn geedkii la beeray galoolkii waxaa la midka ahaa ee aan iskii u bixina uu qofku beeray xambeligu wuxuu leeyahay waa xalaal oo waa la goyn karaa kol haddii dad aadan beeray waa la goyn karaa buu leeyay wadaaka libni haabit ibnu haabitna waa abu xaniife isna waa la qabaa oo wuxuu leey wixii bani aadamku ay beeraan geedihii dhirtii ayagu beeraan ee aan ahayn zarciga way iska goosan karaa laakiin labadii kale ma ogolo oo kol haddii waxaan jinsigiisu uu yahay jinsigii iska bixi jiray bani aadamba ha beere jinsigiisii buu raacaya markaa lafdiga walxambali xambaligii axalla wuxuu xalaaleeyey hayra naabitin binafsihi mid aan iskii u bixin in la beeray weeyaan marka waa saxan in la beerayoo uu qof beeray laakiin dabcan zarciga aan ahayn zarciga isaga waa lagu ijmacsan inuu xalaal yahay wixii uu qof beero dhirtii caadiga ahayd ah waa xalaal buu leeyahay oo zarcigiibuu raacinayaa abu xaniifana waa la mid oo isaguna saasuu leeyahay laakiin labadii kale jinsigiisii bay raacinayaan fidyat lada walyajbur ilmuxrimu nuskahu ida facala maxduura bifidyati اlأda saama ثalaaثaة aw ikhtaara dama shaatan wain araada sittan acama wadabxu gayri اlmaalikiyi fi اlxaram ثuma الطacaamu laa lada lkuufi kadam waأجزa'a lilxambali xayثu الsabab wاdabxu lilkuufi calى اlcaasi wajab wالshaafici اlmacduuru laysa yaftadi fii gayri itlaafi wada liaxmadi kaطiibi aw taغطiyaة aw malbasi min mukrahin aw jaahilin aw mannasi wاlwaطci cinda الshaafici wa fi الshacr limaalikin in qalla xafnatun tuqar fi اlcashri aw duunin kada in lam yabin rubcan likuufin kula shacratin damin wa fi lmuxallaa xaju caamidin baطl bikuli da wاlcafwu gayrahu shamal walyajbur ha kabo almuxrimu muxrimkii nuskahu cibaadadiisii idaa facala hadduu sameeyo maxduuran waxyaalihii markaa maxduuraadka kamid ah ka midka aha mid ka mida bifidyati اlأdaa fidyada loo yaqaano fidyat اlأda marka waa tan aayaddu sheegtay faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk marka aw bihi adantaasi ayay fuqahadu magaca ka sameeyeenoo fidyat اlأda ayay markaa ay u bixiyeen marka fidyada fidyat اlأda loo yaqaane ta aayaddaasi ay sheegtay ah ayuu ku bixinaya maxay noqonaysaa saama alaaatan saddex maalmood wuu soomi aw ikhtaara dama ama dhiigga ayuu dooran oo shaatan yani ama neef arya inuu gowraco ah wain araada haddii uu doonana sittan acama acama sittan sittata anfus marka masimaarata eh, sitta anfus lix qof ayuu markaa quudinayaayo eh, midkiiba de uu eh, siinayo nisfu saac saac barhkii intaa markaa waa laisku raacsanyay lakin wuxuu yidhi wadabxu gayri اlmaalikiyi fi اlxaram wixii aan maaliki ahayni wuxuu wax ku gowracaya waa xaramka neefkaa haddii uu shaatadii doorto shaatadaa waxaa lagu gowrici un xaramka meelka lagu gowrici maayo sidii jazaa saydkaba aayaddu ay u tiri hadyan baaliga alkacba ay tana la mid tahay maalikiyadu iyagu waxay leeyihiin taa waa la sheegay in hadyi ay tano kacbada la geynayo laakiin tan lama sheegine fafidya min صiyaamin aw sadaqati aw nusuk un baa leyii nusuguna waa dabxigii meel lagu dabxinaya lama sheegi uma acaamu laa ladalkuufi uma acaamu haddana raashinkii kadamin dhiiggii unbuu la mid yahay laa ladalkuufi kuufiga agtiisa maya isagu saas ma lehe sidiisii horu isagu qabaayo meeshii la doono ayaa raashinka lagu bixin buu leeyay markaa maxaa kuu soo haray xanaabiladii iyo shaaficiyadii waa sidii dhiiggoo kale iyaguna xidhayin xarabkunbaa lagu bixin markaa shaaficiye iyo xanaabila maxay isku raacsan yihiin dhiig iyo raashin weligoodba iyagu waxa weeyaan waa xaramka unbaa la geeyaa marka laga soo reebo muxsarkii wadabxu hayri lmaalikiyi fi lxaram uma acaamu laa ladalkuufi ka dam acaamkii dhiigunbuu lamid yahay xanafiga agtiisa maya isagu wuxuu leeyahay acaamka meeshii la doonaa lagu bixinayaa dhiiggana xaramkaa la geynaya waajza'aa lilxambali xayu sabab waajza'aa way gudayaan labaduba demka iyo acaamkuba lilambeli ambeliga agtiisa xayu sababu waaqicun halkii sababtu ay ka dhacday halkii uu qofkani maxduurka ku geystay hadduu meeshaa neefkii ku qalo ama uu sadaqadii ku bixiyo acaamkii uu ku bixiyo way gudaysaa buu xambeligii leeyahay laakiin inuu xaramkii geeyo ayaa uga fiican xaramka in la geeyo ayaa asala haddana halkan hadduu ku bixiyana way ka gudaysaa buuli wاdabxu lilkuufi cala alcaasi wajab wadabxu gowraca ayaa wajaba ku waajibay cala alcaasi ka dembiga geystay lilkuufi cinda alkuufi kuufiga agtiisa ka caasiga qof kasta oo maxduur ku dhacay caasi ma aha de dadkii maxduurka ku dhacayay qaar baa cudurdaar u geynaya qaarna cisyaan baa u geynaya haddaba haddii uu caasi yahay jaanigan maxduurka geystay hadduu caasi dembiile yahay oo cudurdaar aanu lahayn dabxi baa mutacayin noqonayo ku waajibaya buu le oo takyiirkii meesha ka saaraya xanafigu kaa caasigaa takyiirkii meesha uga saaraya waayo aayaddu waxay ku soo aroortay qof macduura ayay aayaddu ku soo aroortay marka kii aan macduurka ahayn wuu ku adkaynayaayo wuxuu le dhiiggii buu bixinayaa labadii kale u gudbi maayo laakiin qolyaha kale waxay leeyiin waa isku mid caasigii iyo hayru caasigiiba والشhاaفiعي المعdوr laysa yftdي في غayri إتلاaf وdا لأحمد kaطيب أو تغطية أو ملبس min مكره أو جاهل أو mنس والوطء عinda الشhاaفiعي والشhاaفiعي المعdوr شhaaفicigii cudurdaarka lahaa laysa yftdي fidyo bixin maayo fii غayri إتلاafin wixii aan wax baabi'in ahayn itlaaf wixii aan ahayn wadaa xukunkani liaxmedin axmedna wuu usugnaaday ka sida cadar u marsaday oo kale aw taqdiyatin ama inuu markaa madaxiisii qariyey oo kale aw malbasi ama markaasi waxa weeyaan dhar uu xidhay oo kale saddexdaa mid ka mid min mukrahin aw jaahilin aw man nasi ka dhacay qof la qasbay ama qof jaahil ahaa ama qof is-ilaawey haddii ay kuwaasi ka dhacaan wixii aan itlaaf ahayn marka la baro ama marka ikraahi meesha ka baxo darki markuu meesha ka baxo inuu iska qaado unbaa la doonaya wax lagu leeyahayna ma jiro oo dee markaa waxa weeyaan sirwaal kaa xidha iyo kii qof kaa xidha la looma sheegin fidye looma sheegin marka waxay leeyihiin baabu damaan weeyaan waxani damaankana waxa laka waxa weeyaan dee mutlafaadka ayuu ka waajibi jiray markan laga qaadayo qofkiioo haddana cudurdaarba kolka magdhow laga qaadayo waxay imanaysaa markii wuxuu itlaaf yahay timihii marka la xiiro dee khalaas timihii saasaad ku baabi'isa ma soo celin karaysi ciddiyii haddaad gurto waa saasoo kale wax soo noqonaya maaha laakiin dharkii aad xidhatay de waad iska bixin sida adii hore ayaad ku noqotay cadarkii aad marsatay waad iska maydhi madaxii aad qarisay waad ka qaadi marka kuwaas itlaaf ma aha bay leeyihin kol haddaana itlaaf ahayn cudurdaarka qofkii lahaa magdhow la weydiin maayo laakiin wixii itlaaf ahaa dee baabulitlaaf marka la joogo lama kala eego qofkani ma cudurdaar buu lahaa mise cudurdaar muu lahayn xoolihii bani aadamka haddaad baabi'iso adigo aan garanaynin waa lagaa qaadaya u magdhowni halkanna waa sidii oo kale bay leeyihin xanaabilada iyo iyo shaaficiyadu wlwaci <clears throat> cinda shaafici wa kalwaci cinda shaafici halkaa horku cafiin kaiibi aw taqiyatin aw malbasin wlwaci iyo jimaaci cinda shaafici shaafici agtiisa isaguna waa saas oo kale hadduu qofku cudurdaar leeyahay waxba la weydiin maayo buu le shaafici shaafiyadii ay leedahay xanaabiladii laakiin way weydiinayaan soonkiina waa inagii soo marno maa soonka kafaaradii bay xataa ku waajibinaya sidii camdigoo kale ka dhigaya halkanna imaam axmed waxaa laga soo guuriyey inuu yidhi xajkiisu wuu burayaaba haddii maaragtay uu jimaaco isagoo xataa naasi ah markaa kafaaradiina way ka doonayaan xaggii markaa baabulitlaafaatkii bay ayay iyagu ay raacinayaan xataa kii naasiga ahaa wa fi shacar limaalikin inqalla xafnatun tuqaru wa fi shacari timaha xafnatun baa ka waajibaysa cantoobo raashin ah wixii gacanta saa loogu qaado ayaa xafna la yidhaahdo xafnatun tuqaru xafna ayaa la qirayaa yani la sugayaa limaalikin maalik agtiisa weeye inqalla waa haddii timuhu ay yar yihiin timahanu qofku gooye haddii ay timo kooban oo yar yihiin oo aanay badanin wuxuu leeyahay maalik waxa markaa bixinaya wuxuu bixinayaa xafnatu acaam markaa qaliilkaasina way xadideeno fii cashri shacaraatin fa aqalla bay toban tin iyo wixii ka yar hadduu jaro xafno raashinuu bixinaya wixii intaa ka badanna wuxuu yidhi de wixii intaa ka badanna fi lcashri aw duunin waa kan markaa taxdiidkii fi lcashri aw duunin toban ama wixii ka yar ayaa waxa uu ka bixinayaa xafnadaasi wixii intaa ka badanna dee fidyatl adihi dhammayska tirnaa ayuu markaa noqonaya kadaa in lam yabin rubcan likuufin kula shacratin damina kadaa saas oo kale ayuu damina u um, maaragtay damaanaya kulla shacratin tin kastaba in lam yabin rubcan haddii aanu rubcu ra'si madaxa rubcii haddii aanu ku cadaanin likuufin lilkuufiyi kuufigii agtiisa shaaficiye iyo xanaabilo timaha wixii ka waajiba iyo cidiyaha wixii ka waajibay horeen usoo marray soo ma qaacidadii ay ka lahaayeen waynu soo aragnay qaacidadii ku soconaya marka halkan waba laguma sheegin halkan lagu sheegay qolyihii aan iyaga qaacido hore lagugu soo sheegay waa maalikiyadii iyo xanafiyadii timihii maxay ka yeelayaan waxay leeyihiin maalikiyada madhabkoodii waa kaas waad aragtay tobaniya wixii ka yar waa xafna wixii ka badanna waxa weeyaan waa fidyatulada dhamaystiran xanafiyadii waxay leeyihiin rubcu ra'si wixii ka yar sidii masxiga ay odhanayeen oo kale waa kuwii rubuc maarata ah. rubcu ra'si wixii ka yar tin kasta xabad kasta xafnaa laga bixinaya de markaa intay noqonaysaaba dunya ilahay baa bay noqonaysa haddii laakiin rubcu ra'si ay gaadho waa fidyatulada markaa dhamaystiran bu yidhahda wuxuu yidhi kadaa saas oo kale ayuu damina u damaanayaa kula shacratin shacro kastaba in lam yabin rubcan rubc haddii aanu ku caddaanin rubc aanu noqonin likuufin kuufigii agtiisa weeyaan wa fi lmuxallaa muxallihii waxaa ku sugan ibnu xasmi xaju caamidin kii u kasay waxyaalaha laga soo hadlayo waxyaalaha maxduuraadka ah qofkii u kasay inuu irtikaabo baala wuu ku burayaa maaragtay waxayn xajkiisu wuu burayaa bikulli daa waxyaalahaasoo dhan waxii aynu ka soo hadallay oo dhan qofkii u kasay wuu ku burayaa xajkiisu walcafwu hayrahu shamala shamala iyo shamilaba waa la ydhahdaa halkana shamaladaa ku fiican kii naasiga ahaa islowsanaa iyo kii mukraha ahaa iyo kii jaahilka ahaana cafwiga ayaa gaarhaya buu leeyay waxalla waxa lagu leeyahayba maba jiraba oo markaa haddaa fidyatuladuhya usoo aroortay fidyatuladuh waxay usoo aroortay faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi intaasay usoo aroortay cid kaloo ay fidyatuladuh usoo aroortay ma jirta buu kuleeyahay ciddii kale markaa waxa weeyaan maxduurkaasi ku dhacdo maxduuraadkii kale oo dhan haddii qofku uu kasayna xajkiisiiba wuu burayaa haddii aanu u kasinna waa saamaxo waxba laguma laha hadyu tamatuci waalqiraan tujziu shaatun cindahum wabnu cumar أوجبه من إبل أو البقر وذبحه في العيد لكن صح من بعد اعتمار الشافعي كما زكي وعادم الهدي يصوم عشرة كاملة كما أتى في البقرة ثلاثة من عقد حج وابتدى للحنفي من عمرة كأحمد وسبعة إذا انتهى من العمل وتلك عند الشافعي إذا قفل لأرضه وجلهم ذا يستحب وباتفاق لا تتابع يجب وواجد الهدي بعيد ما شرع في الصوم للنعمان فرضه رجع وقال فات صوم من تأخر للعيد والهدي وجبرا tamatuca iyo qiraanka hadyi ka waajibayey inuu ka waajibay horena usoo marnay lakiin imika waa tafaasiishii hadyiga ayaa halkan lagaga hadlaya shuruuddii uu ku waajibaya baa markii lainooga hadlayay imikana hadyigii muxuu noqonayaa iyo qaabka loo maarata bedel ka noqonaya haddii la waayo ayaa halkan lagaga hadlaya wuxuu yidhi tujziu shaatun neef arya ayaa gudaya cindahum fuqahada agtooda ri iyo orgi iyo wan iyo lax ku doonaha noqon tujziu shaatun cindahum wbnu cumara cabdulahi bn cumar radi allahu canhuma awjabahu wuxuu ka waajibiyey hadyigani min ibilin aw ilbaqar geel ama lo wax kale markaa waxa weeyaan ma gudayaan ayaa uu leeyahay ibnu cumar radia allahu tacaala canhu wa can abiih isagaa markaa arrintaa la gaar noqday min bayni اlfuqahaa laakiin fuqahadii oo dhami waxay ku tagsan yihiin sida kale oo inshaad ay ku filan tahay wa dabxuhu fi lciid waktiga la gowracayaa waa maalinta ciidda iyo dee markaa waxa weeyaan maalmihii ka dambeeyey laakiin saxa min bacdi ictimaari shaafici kamaa zukir hase ahaatee wuu asaxayaa buu yidhi min bacdi ictimaari shaafici kii shaaficiga ahaa markuu cimraystu cimradii dhammeeyo dabadeed inuu iska gowraco neefkii way asixi kamaa zukina sida la ogaado oo hadyigan tamatuca iyo qiraanka shaaficiyadu waa kuwii kulahaa waa damu jubraan waa dhiig markaa jubraan mar hadduu sidaa yahay marka sababkiisii la helo ba waa lala iman karaa marka wuxuu waajibaa marka xajka la xidho ayuu waajibaabay leeyihi intaan xajka la xidho weli muu waajibin laakiin laba sababood buu lahaayo inaad fii ashhuri lxaji cumraysatay iyo inaad isla markii haddana xaj xidhatay isla sanadkii marka labadii sababood haddii mid la helay oo cumradii inaad dhammaysatay ah wuu ansaxayaa bay leeyiin in la gowraco oo dee waynu hore usoo marray qaacidadii ahayd yajuusu taqdiimu alxaqi almaaliyi calaa bacdi asbaabihi xaqii maaliga ahaa asbaabtiisa wax ka in laga hormarin karayo ayaa qaacidadoodu ah wacaadimu laakiin qolyihii kale iyagu de markaa waxa weeyaan waxay leeyihiin yowmunaxri unbuu ka bilaabmaya inta ka horeysa lama qali karo hadii la qalana ma ansaxayo wa caadimu lhadyi qofkii hadyiga waaye yasuumu cashara toban buu soomayaa kaamilatan dhammaystiran kamaa ataa fi baqara sida suuratulbaqara lagu sheegay alaaatan min caqdi xajin saddex wuxuu ka soo bilaabi markii xajka uu xarmaday ayuu saddexdaa soomaya saddexda hore wuxuu soomayaa markii xajka uu xidhnay xidhay alaaatan naam faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaamin fi اlxaji wa sabcatin ida rajact fasiyaamu alaaثati ayaamin fi اlxaji xajka dhexdiisa marka maxaa la rabaa markii aad xajka xidhatay xajkii oo kuu xidhan inaad saddexdan soonto deetna waa halkay ku leeyihiin waa inaad xidhato xajkii dee ka hor ciidda ugu yaraan saddex maalmoodoo kasii horeeya waa inaad xajkii sii xidhato oo kuwa shaaficiyadu maalinta habeenka maaratay toddobaad habeenka lixaad inaad xidhataba si aad u soomto maalinka lixaad iyo maalinka toddobaad iyo maalinka sideedaad maalinka sagaalaadna waa carafe aad u ahaato muftir saasay istixbaabaya lakiin haddaad intood kii toddobaad ka soo bilood toddobaad iyo sideed iyo sagaalaad soomto lafteeda waa caadi marka wuxuu yihi alaaatan saddex muu soomi min caqdi xajin ka soo bilaabmaya xidhashadii xajkiisa markii uu xidhay wabtadaa wuxuu u bilaabmayaa lilxanafiyi xanafigii min cumratin cumradii ayuu kasoo uga soo bilaabmi ka axmed axmed isagoo lamid a xanafiyadii iyo iyo xanaabiladii waxay leeyihiin wuxuu bilaaban karaa saddexdan soonkooda min xiin ilixraam bilcu markuu xidhay oo waxaa la doonayaa qofkani isagoo muxrima inuu saddexdan soomaa la doonayaa yidhahdeen ixraamkiisu noocuu yahay daruuri ma sii inuu xajkii ahaado waayo cumradanba xajkiga kasii horeysa yada lafteedu waa uun iska maaragtay muqadimadii xajka u weeyaan markaa markuu cumradii xidho isagoo mutamatica ah, markaaba wuu bilaabi karaa soonkii bay leeyihin xanaabiladu markaa shaaficiyada asalkii way la wadaagaan ahaa yajuusu taqdiimu alxaqi almaaliyi calaa bacdi asbaabihi marka waxay leeyihiin cumro iyo xaj baa waajibinayay dhiigan cumradii mar hadduu gudagalay sababkii koowaad waa la helo ixraamkeedaaba lagu helayba shaaficiyaduna waxay leeyiin marka cumradii ay dhammaato ayaa sababkii koowaad la helay taasay markaa isku haysta wabtadaa lilxanafiyi xanafigii wuxuu u bilaabmayaa min cumratin cumro ayuu uga soo bilaabmaya yani min xiin alixraami bilcumrati wey ka axmed axmed xaawil markaa la mid yahay wa sabcatan toddobana wuu soomaya ida intahaa min alcamal markuu camalkii xajka uu dhammaysto oo xajkii uu ka faaruqo u dhammeeyo dhagaxii u dambeeyey uu tuurto ayaa uu bilaabayaa inuu soomo toddobadii kale wa tilka toddobadani cinda shaafici shaaficiga agtiisa idaa qafala liardihi waa markuu dhulkiisii wadankiisii ku noqdo fa siyaamu alaaثati ayaamin fi اlxaji wa sabcatin idaa rajactum toddobana markaa laabataan xaggee loo laabanaya baa la haysta markaa qolo waxay leedahay idaa rajactum min acmaali alxaji markaad acmaashii xajka ka soo laabataan oo dee markaa la ysaga soo laabanayo waa siday markaa jumhuurku leeyihiin shaaficiyaduna sida muctamadka waxay leeyihiin idaa rajactum ilaa bilaadikum weeyaan dhulkiinni markaa u laabataan ayaa toddobadaa soomaysa sidaa daraaddeed shaaficiyadii maxay leeyihiin toddobadaa haddii isagii oo aan beledkiisii tegin uu soomo ma ansaxayso markaa dee nooc daahiriyaa ku yar jirta hadii xataa san loo fasiro oo de ida rajactumta qofka unbaa laga fududaynayaa oo laleeyahay yani laguguma kalifayo adigiyoo wali musaafira oo acmaashii xajki iyo wixii hadda ka soo faaruqay inaad haddana soonkii toddobadii kala soonta laguguma kalifayo ayuunbay noqonaysaa macnuhe ile beledkiisii wuxuu ka faa'iidayo soonkiisa ma jirta iyagaaba oran jiray asawmu laa yakhtasu bibeladin meel kasta way la soo taagnaayeen jasaasaydka markii la marayey fidyatuladaha markii la marayey waxa la yaala wixi o dhan waxay lahaayeen asawmu laa yakhtasu bibeled beled kuma gaar aha waayo beled wax kaga maaratay intifaacayaa ma jiro marka haddii macnuhu uu noqdo idaa rajactum ilaa bilaadikum waa nooc ruksa a bay markaa u ekaanaysaa iyo qofkii oo loo fududaynayo hadduu markaa isagu tii cuslayd qaato de inuu asaxo ayaa markaa ay noqonaysa laakiin haddana aduu saasay yidhaahda وسبعة إذا انتهى من العمل وتلك عند الشافعي إذا قفل لأرضه ومركو نلكيسي النقض وجلهم فقهاء بدي ذا كم أه إنه بلد كيسي لا تقصونك يستحب وجه عليه سنة يعني واجبين إنسان شافعي واجبين يعني لكن وجه عليه سنة يعني ولد وسبعة إذا رجعتم رجوعها لما يستروا إلى بلد كيسي هكذا النقض بيلي وباتفاق سيدة الاسكوة فقصية لا تتابع يجب meeshan wax tataabucahoo waajibaya ma jiro wawaajidu lhadyi bucayda maa sharac fi sawmi linucmaana farduhu rajac wawaajidulhadyi kii hadyiga helay bucayda maa sharaca fi sawmi kadib uun markii uu bilaabay soonkii markaa isla maalintii in ogaada shardi maa bucayda iska wasanku baa keenay yani bacda maa sharaca fi sawmi wey isagoo soonkii bilaabay haddii uu awood u helo inuu hadyigii iska bixiyo farduhu rajaca fardigiisii wuu soo laabanayaayo hadigii baa ku soo laabanaya linucmaani cinda nucmaan abu xaniifa wuxuu leeyahay qofkii soonkii bilaalo hadduu lacag helo oo xoolihii u iibsan karo ama xoolihii marka xoolaba u yimaadaano xoola uu helo waxba soonka sii wadi maayo waxaa ku waajibaya inuu neefka gowraco maalinta ciidda jumhuurkuna waxay leeyihiin maya qofkii cibaadada haddaad keli u baa tiibuu u gudbay isagoo tii u gudbay oo tii wada looma celinayo halkii hore oo tiisan lama burinayo maxaa lagu buriyey cibaadadiisa cibaado saxa ahayd markaa maxaa lagu buriyaa bay wax meesha lagu buriyaa ma yaallo cibaadadiisanu markaa dhammaysanaya lakiin xanafigu markuusan leeya waa goorma waa haddii dee markaa waxa weeyaan ciddii oo aan la gaadhin uu hadyiga helo wa qaala wuxuu yihi markaa xanafigu faata sawmu man ta'ahara lilciidi wuu see wuu dhaafay oo wuu tegey qofkii ilaa ciidda u dib dhaca oo aan soomin soonkiisaasi faa'it buu noqonayaa walhadya hadi iyo wajabran kabniinba qarara u sugay muxuu leeyahay haddii qofkii haddaba hadiga aan haysan ee soon la yidhi uu soomi waayo oo ciiddii timaadda isagii oon soomin soonkii meesha u ka baxay buu leey ila waxaa la rabay intuu xajka ku jiray inuu soomo ciiddii haddii la gaadho ciiddii lamaba soomo de waana waktigii la taxalulayeyba waktigii uu soomi lahaaba soo dhamaaday saddexdii saddexdii maalmood waqtigoodii baa tagay mar hadday taasi dhacday soonkii bedelka u ahaa isagaa ka tegey asalkiibaa soo noqonayo hadigiibaa lagu yeelanaya waliba wuxuu leeyahay eh, jabrina wuu samaynaya oo jabrigana xaguu ka keenay jabrigana wuxuu ka keenayaa isagoo aan hadyina qalin soonna la imanin ayuu timaxiiranayaa soo ma ilan hadi maba hayn markaa wuxuu leeyahay waxaa ku waajibaya markaa fidya ku waajibaysa jabrigaasi markaa halkaasu ka imanayaayo wuxuu leeyahay wixii loogu talagalay naxrigii tartiibtuna waa tii waajibka u ahay iyagu ay lahaayeen ramyun fa naxrun fa xalqun bay waajibinayeen markaa naxrigii lamu iman bedelkiisiina lamu iman xalqi buu la yimi jabri baa markaa ku sugnaanaya buu le halkaa fidyat ayaa laga rabaa wuxuu yihi eh, fidyatuladamaa waxaa laga rabaa eh, waxaa laga rabaa hadi waxaa laga rabaa eh, maaratay haddii haddii uu xalqi sameeyey bay leeyi hadduu xalqi sameeyey fidyatuladay noqonaysa hadduu waxyaalo kale samey maaragtay waxa weeyaan siyaabo kale waxyaalo kale hadduu sameeyeyna waxaa lagu yeelanayaa oo maalan intuu iska soo dawaafo arrimihi iska dhamaystay buu hawlihiisi kaas markaa neef caadi dembaa lagu yeelanaya wuxuu le waqaala faata sawmu man ta'ahara qofkii u dib dhacaa lilciidi ilaa ciidda soonkii isagu seegayoo ma soomayo walhadya hadyigii caadiga ahay marka horeba lagula hadiyu tamatuca ahaa wa jabran iyo kabliin kale oo xalqigan iyo waxyaalan uu sameeyeyna qarara wuu sugayo wuxuu yidhi waa lagu yeelanayaa maa yubطilu alixraama wamaa yufsiduhu wa xukma nusuk alfaasid walhadi kolley ma dhammayn karna laakiin in yar baynu ka gelin insha allah ma yubطil اlإxraama wma yufsidhu wa xukmu الnusuki اlfaasidi wاlhadi tubطilhu الridatu xasbu wawarad can bacdi صaxbi الshaafici biha fasad wa bacduhum abqaahu fii إxraamihi wayukmilu الأcmaala fii islaamihi wاlwaطءu qabla xili طiibin afsada wa qabla tacriifi lada lkuufii bada wa kownuhu fii qubuli canhu اctubir wاlkulu biاlbaciiri lilkuli jubir والشhاaة تجزي المالكي والحنفي قال كفت في وطء من لم يقف وبعد غير الحلق إن يجامع معتمر صحت لغير الشافعي مع جبرها بالشاة والكوف اكتفى بأكثر الطواف دون ما قفى ومفسد العمرة شاة التزم والشافعي بالبعير قد حكم في كل ذاك الوطء عند المدني والحنبلي في الجبر إخراج المني في كل ذاك الوطء عند المدني والحنبلي في الجبر إخراج المني وعند غير الظاهري يمضي في فاسد حتما وفورا يقضي وبعد حل الطيب للنساء لا يفسد وطء وبشاة كملا والحنبلي أحرم من حل وزد للمالك أعمال عمرة تفد وعددوا جبران فعل كررا وذاك عند الحنبلي إن كفرا عن أول ومالك قد وحدا كفارة الوطء إذا ما أفسد كذا له مختلفات إن يصل أو ينوي بدءا أو مع اعتقاد حل وما على المرأة عند الشافعي بدنة الفساد إن تجامعي وفي القضاء فراقه لها وجب لمالك ولسواه يستحب والقول في شرائط الهدايا لمثبت القياس كالضحايا والأكل من هدي تنفل يسن والأكل من هدي تنفل يسن ومن قران أو تمتع حسن والشافعي يمنع ذاك جلهم في منع هدي من جناية لزم وعاطب قبل محله نحر وأكل مهد متبرع حضر كذا لغير المالك كل ملي ورفقة للشافعي والحنبلي وإن يكن عن واجب فكل وبع معوضا وقيل كل ذا منع dhowr arrimood baa cinwaankan uu jamcinayaa maa yubطilu اlixraama ixraamka waxa burinaya baail ka dhigaya wamaa yufsiduhu iyo waxa faasid ka dhigaya waa kala laba wa xukmu nusuki اlfaasid iyo nusugii faasidka ah xukunkiisa iyo walhadyi hadyiga isagana xukunkiisa iyo axkaamtiisa marka buطlaankii iyo fasaadkii halkan awal xanafiyadun baa kala qaadi jiray laakiin halkan fuqahadii o dhan way kala qaadayaan xaj faasida iyo xaj baaila baa kala jira marka xaj baaila waa xaj burayba oo qofku uu ixraamkiiba ka baxayo muxrimba aanu noqonin xaj faasid ah marka la yidhaahdana qofkii muxrim wuu yahay laakiin xaj la tirsanayo ayaanu ahayn oo waxbaa ku soo kordhay diiday in la tirsado oo gef uu qofkani sameeyey inaan la tirsan waxyaala badan baa keeni kare dadi qofkii waasho arkaantii wax kamida ah isagoo waalan uu sameeyo xajkaa lama tirinayo haddana waa faasid lama odhanayo oo de waa xanuunkaa qofka ku yimid laakiin faasidka kala odhanaya waa fal uu qofku sameeyey oo keensaday markaa in xajkiisii la tirin waayo tirada uu geli waayo wuxuu yidhi tubطilhu riddatu riddada ayaa burisa oo baail ka dhigta xasbu keli ah faqad wax kale oo baail xajkii maarata qofkii ka dhigaa xajkiisii ama cumradiisii ma jiraan oo macnaheedu waxa weeye markaa haddii qofku uu ridoobo muxrimnimadiibau ka baxaya muxrimba ma ahaanayo waayo ahlu lilcibaada maarata cibaadadani ahalba uma uma ahaba cibaadadani dadkay marka kaas waa ninkii saxab iyo islaamin soo nimi marka wuxuu noqonayaa qof aan muxrimba ahayn hadduu markaa toobad keeno dib inuu usoo xidho mooyaane waan sii wadayaa suuragal maaha iyada markaa way isku raacsan yihiin fuqahadii in ay burinayso aduu khilaaf iska eh, shaad ah oo eh, shaaficiyada qaarkood laga sheegay ayaa markaa waxa weeyaa jira waxay yidhahdeen yafsudu walaa yabdu saasay qaarkood yidhahdeen qaarkoodna waxay yihahdeenba laa yafsudu walaa yabtul laakin laa yuxsabu mafcuulu zamanaha qaar baa saa yiri shaaficiyada laakiin jamaahiiru fuqahaa ilumma waa in qofkaasi xajkiisii uu buray ixraamkiina ka baxay wawarada waa kan yidhi waxaa ka soo arooray can bacdi saxbi shaafici shaaficiyada qaarkood waxaa ka soo arma shaafici asxaabtiisa qaarkood bihaa fasada faasid buu noqonayaa bihaa biriddati fasada riddada faasid buu ku noqonayaa kuma noqonayo baail kuma noqonayo qaarkood yidhahda wa bacduhum kuwa ka mida ah abqaahu fii ixraamihi ixraamkiisiibay ku baaqi yeeleen oo waxay yidhahdeen markaa sidiisii buu yahay fii ixraamihi asaxiix wey ixraamkiisi saxiixa ahaa ilan kuwan horeba way way ku daynayaane laakiin ixraam faasida way ku daynayaan kuwanna ixraamkiisii caadiga ahee saxiixa ahaa buu ku jirayaa bay yidhaahdeen wa yukmilu lacmaala fii islaamihi bay markuu islaamo ayuu acmaasha oo markaa dhammaystirayaa waa la tirsanayaa bay saasay kuwaas yidhaahdeen laakiin jamaahiiru fuqahaa ilumma waa in ninkaasi wixiisaasi aana waba ka jirin wlwau qabla xilli iibin afsada walwau jimaaci qabla xilli iibin iyadoon weli cadarkii xalaaloobin lala yimi afsada marka waa qabla taxalul awal ilan iibku muxuu ku xalaaloobi jiray taxalulawalkii markaa jimaacii taxalululawal hortii dhacay xajkii faasid buu ka dhigaya baail ka dhigi maayo faasid buu ka dhigayaado xaj markaa waxa weeyaan macno tiran ayuu noqonayaa laakiin la wadayo saan arki doon wa qabla tacriifi lada lkuufi bada wa badaa wuu muuqday haada lxukmu weeyaan xukunkani qabla tacriifin intii aan carafo la istaagin ladalkuufi kuufiga agtiisa oo muxuu markaa xanafigu waxaa wadcigii uu fasahaadinayaa xajka carafo intaan la istaagin haddii carafo la istaago nabigu waa ki yidhi alayhi salaatu wasalaam alxaju carafa xajku waa carafa markaa ruknigii weynaa baa dhacay kol haddii qofka ruknigii weynaa u dhacay jimaaca dambe ee yimid waxba xajkiisii ma fasahaadinayo laakiin dhib weyn buu u geysanayaa neef geelaa laga dooni doonaa say sheegisan uh, arki doonno laakiin xajkiisii xaj la tirsanayo ayuu noqonayaa bay yidhahdeen oo maadaama rasuulku yidhi alxaju carafa maa qabla alwuquuf yakhtalif can maa bacda alwuquuf bay yidhahdeen qolyahan jumhuurkuna waxay leeyihiin qofkan ixraamkiisu waa sidii un qabla alwuquuf iyo bacda alwuquuf ixraamkiisa waxba iskama bedelin markaa wixii qabla alwuquuf burinayey bacda alwuquufna wuu burinaya ee goormaanu jimaacu xajka burinaynin marka qofka ixraamkiisii wax iska bedelaa taasina waa goorma waa bacda ataxalul alawal markii taxalul awalka uu dhaco dee ixraamkii nusqaan baa gashay wuu isdhimay markaa mar markuu saa noqday ayaan xajkii buraynin bay leeyihi wa kownuhu fii qubulin lahu ictubir jimaacu inuu qubulkii xaggii farjiga uu yahay oo xaggii duburka aanu ahayn ayaa ictubira lahu isaga loo shardeeya xanafiga agtiisa qolyaha kale ma shardeeyaan dhinacuu doonaba ha ka dhace jimaacii wuu burinayaa xajka iyo cumradaba wa bilbaciiri cinda gayrihi jubir wa jubira waa la kabayaa haddaba xajkan faasidkaa bilbaciiri baa lagu kaba neef geela cinda hayrihi wixaan xanafiye ahayn markii uu sidaa faasid u noqdo raamkii raamkii xajkii faasidka ahaa waxaa lagu kabayaa neef geela dabcan qadaano soo socdaa qaliina soo socdaa laakiin qofka xajkiisii fasahaadiyey waxaa laga doonayaa bay leeyihiin inuu neef geela qalo neef ariya iyo lotoona ka gudi mayso wa cindahu abu xaniife agtiisa isaga bishaati baa lagu kabayaa bu isagu leey isagu wuxuu leeya raamkii faasidka noqday shaata ayaa lagu kabaya waxa weeyaan neefkiila lagu kabi maayo waa kana wuu soo qallayn doonaa laba culculusba isaguma daray ilaa in waqafa haddii uu wuquufkii sameeyey mooyaane min qablu intaanu de jimaaca samaynin hadduu wuquufkii sameeyey dee markaa faasidba ma aha markaa kaasi isaga muxuu leeyahay falbaciiru neef geela ayaa biladi ikhtarafa ku ahaaday dhibka uu geystay wuu bedelan yahay afwa markii hore ti kalaan ka akriyayey ah, waxba markaa la doonaya lasku meesha lasoo geliyo laakiin tanaa ka waadixsanayd xukunku sidana uga waadixsay oo sidana waa sidii eh, taxanufyadu ay qabtay laakiin tanna waynu arki wuxu uhi wa fii qubulin canhu ictubir ah, taasaa horta taa waa la bedelay oo yani canhudaasi waxay soo kordhinaysaa qowlkaasi inaanu xanafiya agteeda muctamad ahayn ayay sheegaysa wa kownuhu fii qubulin in jimaacani uu xaggii qubulka ka dhaco canhu ictubira can abi xaniifata abu xaniife xaggiisa ayaa laga shardiyay oo sida laga sheegay ayaa la shardiyey laakiin waa riwaayo aan muctamadkii ahayn marka muctamadkii jumhuurku la mid noqonaya wey marka jumhuurkii ayuu la mid noqonaya oo shardigaasi iyaga laftooda xataa muctamad uma aha wuxuu yidhi walkullu jimaacaasoo dhan bilbaciiri neefgeela ayaa lilkulli fuqahada jubira loogu kabay fuqahadii oo dhami jimaaca aynu ka hadalnay waxay ku kabayaan ama qabla tacriif ha noqde ama bacda tacriif saasaa imika soo gelaysa lakin waxba laga soo reebi doonaa waxaa lagu kabayaa neef geelaa lagu kabaya washaatu tujzi lmaaliki markaa intaasaa markaa tacdiilka wixii loo sameeya tahay tanaa markaa keentay maalikiyadii baa gaar loo saaray washaatu tujzi lmaaliki kii maalikiga ahaa baciir wuu xukumaya laakiin haddana haddii uu neef ariya uu gowraco waa mujzi marka haddana waajibkii way ku sifaynayaan bedeladii waa waajib way iyagii oo waajib leh ayaa haddana waxay leeyihiin haddii uu shaato qalo neef ariya haddii uu qalo way gudaysaa saasay markaa yidhahdeen washaatu tujzi marka almaali yani waxay leeyihiin albadanatu waajiba sida qaadi cabdiwahaab talqiinka iyo ku sheegay sharxu risaala iyo keyrku saasaa ku qoran albadanatu waajibatu haddana waxay leeyihin watujziu shaatu calaa karaahati shaatadiina way gudaysaa si markaa musalaxaadkii horena salaadana waynu kusoo araragna waxyaalo badan waxay waa sunno leeyihiin ay salaadii ku burinayaan haddii ogaan looga tago halkana tan aad imaka arkaysaa badanadii waa waajib bay leeyihiin haddana shaata hadduu sameeyo waa macaalkaraaha way gudaysaa bay leeyihin wuxuu yihi markaa washaatu tujzi lmaaliki kii maalikiga ahaa tujziuhu ashaatu shaatadiibaa ka gudaysa wlxanafi qaala xanafigii wuxuu odhanayaa kafat shaatadu way ku filan tahay fii wadci man lam yaqifi qofka aanuu qof carafa la imanin shaatadu way ugu filan tahay marka maxaa kuu soo baxay xanafiyadu waxay kala saarayaan maa qabla alwuquuf iyo maa bacda alwuquuf xaggii fasaadka sidoo kale xaggii waajibkana maa qabla alwuquuf oo kii markaa mufsidka ahaaya shaatay raacinayaan oo laba culculus bay u diidayaan qadaagii oo ku waajiba iyo haddana baciir ha qabo kii markaa bacdalwuquufka ahaa waxay leeyihin xajkiisii ma burayo laakiin neef culus buu bixinayaayo badana ayuu bixinaya neef geela ayuu bixinayaa bay leeyihiin abcan markaa dee fatwadii cumar iyobaa baabkan loo cuskadaa fatwadaa cumarna waxay waafaqsan tahay qowlka jumhuurka washaatu tujzi lmaliki wاlxanafi xanafigii qaala wuxuu yidhi kafat fii waطi man lam yaqifi qofka aan wuquufu carafo la iman jimaaciisa bay ku filantahay tahay shaatadu laakiin qofkii wuquufka ku maarata la yimi waxaa laga rabaa badano wbacda hayr اlxalqi in yujaamicii muctamirun saxat ligayr shaafici halkanna waxa weeyaan cumradii iyaduna maxay ku buraysaa intaasaan raacinayna wa bacda hayr اlxalqi xalqiga wixii ka soo haray kadib marka xalqi maxaa ka soo haray cumradii marka la joogo de waa awaafkii iyo sacyigii awaafkii iyo sacyigii dabadeed in yujaamic hadduu jimaac la yimaado muctamirun mid markaa muctamir ahaayoo cumraysanayay saxat amradii way asixi ligayri shaafici wixii aan shaafici u asixi intuu tawaafay uu sacyi sameeyey sacyigiina la yimid ayuu hutaalkii ku noqday sooan tima xeeranin wa jaamaca waanay dhacday hadii min alwaqaa'ic alati istuftiya fiiha marka haddaba maxaa lagu leeyahay shaafici wuxuu leeyay xalqigii baa dhiman xalqiguna rukni buu ahaa marka iyadoo rukni dhiman yahay ayuu de ninkani waxa weeyaan jimaacii sameeyey fasadat cumratuhu cumradiisaasi faasid wey qolyihii kale oo inagii soo marray xalqigu iyaga inuu ahaa waajibaadku ugu jiro rukniga uguma jirin marka waxa waynu sii tusin inuu khilaafku lafdi noqon karo laakiin dee amaro weyn ba halkan uga soo baxaysa amaro weyn ba halkan uga soo baxayso xalqigii shaaficiyadu markay waa rukni yidhahdeen maxay ka ratibeen cumradii way buraysaa haddii markaa jimaaci uu dhaco qabla alxalq jumhuurkiina waxay leeyihiin mada arkaantii way dhammaatay markaa eh, jubraan unbaa lagu leeyahay laakiin laguma laha eh, waxaw cumradii inuu soo celiyo cumradiiba waa saxad mac jabrihaa bishaati saxad ligayri shaafici wixii aan shaafici ayn way u asaxaysaa mac jabrihaa bishaati iyadoo neef aryana lagu kabayo jubraan baa la bixinayaa shaata la bixinaya laakiin cumradii waa asaxday bay leeyihi walkuufiyi kuufigu isagu iktafaa wuxuuba ku kaaftoomayaa biakari awaaf awaafka intiisii badnayd in lala yimid duuna maa qafaa wixii ka dambeeye raacayay oo dambe oo dhan maaratay ma eegayo dee tawaafka ruknigii muxuu ku xasilaya buu odhan jiray in aarkiisii lala yimaado haddii aarkii lala yimaado ruknigii wuu dhacay inta kale waa waajib oo tasbiixa waa kii waajib ka dhigay sacyigana waxay ka aaminsanaayeen waajibaadka inu kamid iyadana soo aragn iyadana arkaanta kumay darin xalqigiina waajib maa dee markaa arkaantiiba dhammaatay haddii akaru tawaafkii la helo arkaantiiba dhammaatay wixii hadhay waa waajibaad uun markaa m markaa kadib haddii jimaaci uu samay ma buraysa buy wa mufsid cumrati cumrada kii hadday fasaadiye shaatan iltazam halkaas aynu iska joojina insha allah usii dheeraanayaa sala allahu wasalam calaa nabiyina mxamedi wallahu aclam